baabu salaati اlkhawf salaatu اlkhawf baabkeedii weeyi وعن صالح بن khawاt عmن صلى mعa رasuuل الlahi slى الlه عليه وsلم yومa dat الرقاع صلاة الkhوف أنa طائفة صلت mعه وطائفة وجاه العdو فصلى بالذيna mعه ركعة ثuma hبت قائما وأتموا لأنفسهم ثuma انصرفوا فصفوا وجاه العdو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثuma hبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثuma سلم بهم متفق عليه وhذا لفظ مسلمين waxaynu maraynaa ka soo baxnay salaat اljumca halkana wuxuu baab yahay baabu salaati اlkhawf ay hada baabu salaati اlkhawfi kani waa baabkii salaat اlkhawf marka baab la godo khabar buu noqonaya mubtadihii baa go-naanaya hada baabu salaati اlkhawf waay haddaba baabkan salaat اlkhawf salaad waxaa loo nisbeeyey sababteedii waa idaafatu shay ilaa sababihi shaygiio sababtiisa loo nisbeeyo waa salaada la tukado fii waqti اlkhawf salaatulkhawfku markaa maaha salaad gaar ah oo cabsida awgeed loo tukanayo sidaa maaha macnuhu laakiin waxaa looga jeedaa salaadihii waajibka ahaa ee faralka ahaa xaaladda khawf iyo cabsi ay jirto qaabkee baa loo tukanaya ilaa waxbaa soo kordhaya oo jamcii sidee baa la sameynaya oo maxaa ya markaa salaatulkhawf laakiin maaha salaad cabsidu inta markay timaado laleeyahay ilaahay baa loo tukanaya si khawfka iyo cabsidaa uu qaado sidaa maaha macnaheedu waa salaadihii caadiga ahay marka de salaad waajiba weyaan ila waa salaadii duhur waa salaaddii casar laba xaaladood baa baana yeelanaysaa xaalatu safar iyo xaalatu xadar labadaba oo iman karta in safar lagu jiro oo iyadoo safarkii lagu jiro cabsidu ay timaado ama safarkaasi safarkii jihaadkaba ha noqdo hadduu doono iyo iyadoo dee la degayo magaalada laftigeedii la joogo oo ama qofka halkii uu joogo degana uu deganaa in cadowgiiba uu soo weeraro uu ku qasbaano inuu qof tukado marka hadii waxa weeyaan safar uu ku jiro waana sida inta badan nabiga ku dhacday caleyhi salaatu wasalaam dee laba laba ragcadood buu tukanayay salaadaha gaar ahaan salaadihii dee afar afarta ka koobnaa weeyaan ba ayuu saa u tukanayay haddii de xadar la joogana sida loo tukan karo afartii baa la tukanaya iyagana marka kayfiyada salaat اlkhawfku dhowr baa halkan ku yaala kolba markaa sida loo tukado bay ku xidhan tahay waktigaana waxay si gaara ah ugu sii xidhnayd inuu xagga qiblada kaa xigiy inu kaa xigin inuanu kaa xigin ya hadduu cadowgu xagga qiblada kaa xigo way dhacday nebiga alayه الsalatu slam saxaabadii iyagoo tukanay iyagoo cadowgoodii xagga qiblada ka xigay inay tukadeen in hal mar la wada xidho markaa maadaama cadowgii layska arkaayo iyo inuu cadowga keyr qibla joogo marka in layskala qaybiyo qeybna la hahdo sii ilaaliya cadowga qaybna la hahdo sii tukada oo imaamkii kolba mid kastaba uu sugo waa kayfiyado kala duduwan salaada khowfku markaa waa xaaladda salaada khowfka noocaa la tukanayaa waa xaaladda cadowga la kala baxsan yahay dagaalkiina aanu socon markaa laakiin haddii ikhtilaad u yimaado oo dagaalkiiba uu socdo ilahi wuxu uhi farijaalan aw rukbaana idinkoo orda idinkoo lugeynaya tukada idinkoo gaadiid fuushan tukada markaa qofkii waxa looga baahanya inu tukado mustaqbil اqiblata wagayra mustaqbiliha isagoo qiblada ujeediyo isagoo ujeedinba inuu salaadii tukadaa looga baahanya marka isagoo hadduu doono markaa halkan taagnaa markii uu faatixada akriyayay ayaa laga yaabaa xaggaa inuu ku rukuuco waxaa laga yaabaa inuu meel kale ku sujuudo inuu sujuuddiiba kari waayo imaa sameeyo ila waa kolba waxay ku xidhan tahay xaaladaasi farijaalan aw rukbaanan faida amintum aqimu sala salaat اlkhawf markii hore may sharciyeysnayn markaa dagaaladan daat riqaacna waa leeyahy dagaalka lena riqaac ayaa u horeeyey me cusfaan mid la hahdo meel la ha cusfaan oo ku taalla magaalada maka agteeda oynu kusoo marayna masaafada qasriga iyo waxaana marka laga warramayay masaafada qasriga adilada dagaal halkaa ka dhacay baa u horreeyey noo dhi markaa si kastaba ha noqotee waxaa dhacday gaaladu in ay arkeen muslimiintiioo tukanaya dabeetana fartay dhexda ka qaneen waxay waryaarhahay nimankaa haddaynu intii salaada ku jiraan aynu weerari lahay wallahi gan baynu ka dhigi lahay dabeetana waxay dhahdeen qolaa tidhi waar mid ay wax kasta ka jecelyihiin baa jirtee hadhow bay tukan doonaan markaa salaaddii casar bay sheegayaan dabe ilaahay baaba soo dejiyey markaa xukunkii inta iyagu islahaayeen وإdا kunta فيhi faaqمta lahm الصلاaةa falتqم طائfaة minهm macaka وlيأkuduu أسلحatهm faإida sajaduu falyakunuu min waraaئiكم wlتأتي طائfaة أخرى lam yuصلuu falyuصلuu macaka وlيأkuduu xidrhm وأسلحatهm wd الذiina kafaruu low تغfuluuna عan أسلحaتiكم وأmتicatiكم fayamiluuna عlaykم maylaة waaxidة walaysa calaykum junaaxu in kaana bikum ada min madarin aw kuntum mardaa an tadacuu aslixatakum wakhuduu xidrakum lakin digtoonida qaata ya walaa junaaxa calaykum in kaana bikum ada min madani aw kuntum mardaa an tadacuu aslixatakum wakhuduu xidrakum wa can saalix bn khawatim marka aayaddaasi maxay tilmaantay almuhim waxay tilmaamaysaa in salaatulkhawfkii loo sharciyeeyey bay tilmaamaysaa aayaddaasi waana sifo aynu halkan ku arki doono ayay waafaqsan tahay sifooyinka mid ka mida ah bay waafaqsan tahay wacan صالح بن khawatin waxaa laga wariyey raximah ullah caman cid wuxuu ka soo wariyey sallaa la tukaday maca rasuuli llaahi salى allahu alayh waslm rasuulka alleh yowma daati الرقاع maalintii daati الرقاع صلاة alkhawfi la tukaday صلاة الخوف waxa uu ka soo wariyey ana daa'ifatan koox ayaa sallat la tukatay macahu ay maca rasuuli salى اllahu alayh wasalam wa daa'ifatu koox kalena wijaaha alcaduwi cadowga wejigiisay ahayd ay tijaaha alcaduwi cadowga halka ku beegan ayay joogtay fasallaa rasuulku waa tukiyey calayhi الsalaatu wasalaam biladiina kuwii macahu isaga la socday ragcatan kuwii la joogay ragcatan ragcad buu tukiyey uma dabeetana habata waa sugnaaday qaa'iman taagni buu ku sugnaaday wa atamuu way u dhammaystirteen lianfusihim nafahooda u dhamaystirteen uma dabeetana insarafuu waxay u kaceen way ka baxeen oo way tegeen oo fasafuu way safteen wijaaha alcaduwi cadowga kubeegiisii iyo dhuuntiisii wa jaa-at way timid alطaa'ifatu اlukhraa kooxdii kalaa timid waa kooxdii aan tuganne oo fasallaa bihim rakcata ragcaddii buu tukiyay alatii taasoo baqiyat hadhay isagaa u hadhay uma dabeetana habata waa sugnaaday jaalisan fadhi buu ku sugnaaday wa atamu lianfusihim nafahooday u dhamaystirteen uma dabeetna slma bihim uu la salaaman qasday mutafaqu calayhi wahada lafdu muslimiin wawaqaca waxaa dhacay fi lmacrifati kitaabka la dhaha almacrifa ee uu leeyahy libni mandah can saalix bn khawatin can abiihi aabihii wuxuu ka soo wariyey halkaa uu yihi caman sallaa maca rasuuli llahi salى allahu alay slm ciddii rasuulka la tukatay ciddaasi baynay ahayd aabbihiina ahayd xadiiskan iyo waxay iswaafaqsan aayaddii aynu akrinay ayaa iswaafaqsan oo waxa weeyaan in kooxina xagga cadowga ay joogto kooxina ay imaamkii la tukato marka xaaladan iyadaa imaamkiina laba ragcadood bay unoqotay iyagiina laba ragcadood bay noqotay qolo kastaaba laba ragcadood bay tukatay oo nabigu alay isalatu slam ragcaddii koobaad markuu tukiyey isagu sidiisi wuu iskaga taagnaa u dheereeyey ragcaddii labaad si ay kuwaasi usoo gaadhaan iyagiina way dhammaystirteen oo gaar bay u dhamaystirteen oo labadii ragcadood way tukadeen dabeetna cadowgii bay difaaceen qoladii kalaa timid rasuulka alay sla sl ragcaddii aan weli dhamaysan bay la tukadeenoo sidii qoladii hore ragcad ka qeyb galeen haddana naftooda ay u dhamaystirteen salaamo naqsigii iyo atixiyaadkiina way kala qeyb qaateen sidaas waxaa lagu fasiraya marka cadowga calaa geyri qibla markaa kolleyba horta addunyadu way isbedeshay oo iminka isagoo qiblada kaa xigaya isagoo kaa xiginba berigaa waxaa laysku tuuraya maxay ahayd waxaa u badan ee lagu laysku tuuriya waa leeb iyo waran iyo leebkiiyo warankana qofku de meel uu kaa meel cayiman de kaala soo gaari karaya wey marka lakin de imika madfac baa la isku soo tuuraya iyo madaafiic maxaan ku dhahda wax dee meel fog gaarhaya marka kolba sida loo tukan karo ayuunba ayuunbaa loo tukanaya hadii kayfiyadii wax kamida ah loo tukan karayana waa la tukanaya oo mar baa laga yaaba cadowgaas haysaan inuu yahay midaan hubkaa waaweyn haysanba amaba laftiisa marka ad ka durugsan tahay man sala maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ciddaa rasuulka la tukatay amba aynu ogaana amba aynaan ogaaneyn taa waxaa la isku waafaqay mar hadday saxaabe yihiin oba dee salaadii buu la saxaabadu dhammaantood waa cuduul soo maha marka jahaalatu saxaabiyi laa tadur waa ku culimadu ihahdaa haddii saxaabiga la gana waayo keebu ahaa waxa weeyaan dhib malaha laha lakin haddii cid kale oo taabici amba taabi taabici la dhao can rajuli laga soo wariyey xadiiskaas daciif buu noqonaya sababtu maxay tahay dee qofka cadaaladiisii iyo dabdigiisii iyo wixii la garan maya can rajulin lakin saxaabada kii uu noqdaba iyaga marka horeba qaacida ahayd asaxaabatu kuluhum kuluhum cuduul aman sala maca rasuuli lahi sala la ala slm yowma dat riqaac dat riqaac qaswada dat riqaac goormay dhacday baa laisweydiiyaa markaa culimada qaarkood waxay tilmaamayaan inay ka dambeysay qaswat laxzaab غزوة الأحزاab inay ka dambeyso غaswat الأحزاab sanadkii شhanaad bay ahayd marka inay de sanadkii lixaad iyo kas meelaha ahayd waxaa kolley mana way ka horeysay غaswada أحزاab bay ka horeysay sanadkaa شhanaad un bay ahayd taa in shاء allah siirada iyo baad ku arki doontaan haddaba daat riqaac maxaa loogu magacaabay غaswada daat riqaac waxaa loogu magacaabay waana غaswadii la salaatulkhowfka xukunkeeda waxaa loogu magacaabay leeyihin arriqaac waa ruqca oo waa waa maryiha maryo googo-an bay xidheen saxaabadii oo lugihii ay ku xidheen intay luguhu soo baxeen dad meel kululoo xeebo marso baabacada caddaankaabaa soo baxaysa diirkaabaa kaa dhacaya dabeedna markaa lugihii bay mara ku duubeen yaa mayna meesha ay joogeen baa daatu alwaan ahay ardun kana daata alwaanin dhul midabo kala duduwan leh oo moodo markaa maraya maryaha argoogan ama shayga qaab qaybka si kastaa noqotee kolleyba dagaalkaasi daatu riqaac baa lagu ayay ku caanbaxay waxaa laga soo wariyaya musa ashcari inuu yihi markaa lugahaanu ku duubnay isagu saasuu yihi lugahaanu khiraq ku duubnay marooyin yaryar ayaanu ku duubnay dhib badan baa halkaa jirtay salaaة الkhawfi canman salaa maca rasuuli الlahi sal ه sl yowma dat riqac salaaة اlkhawfi oo mafcuul bihigii saladaa hore mafcuulkeedu waa salaaة اlkhawfi la tukatay wuxu hi ana daaifata salat macahu waطaa'ifat wajaha alcadwi marka waa la qeybiyey markaa soo maha qeybna xaggaajo qeybna xaggaajo aayaddii baa sidaas tilmaamaysa fasalaa bladiina macahu rakcata uma habata qaa'ima halkaa waxa loga bahay markaa imaamki inuu dheerayo isagu taagnaado wa atamuu lianfusihim waa xaalad bannaan oo qofkii inuu imaamkii ka goosto ayaa ku jirta waana asbaabta salaat lkhowf gaar loogu saarayo ee laga dhigay markaa inay dee si gaara idiraariya loo tukanayo uma insarafuu fasafuu wijaha alcaduwi wa jaءat aطaa'ifat اlأkhraa fasallaa bihim rakca alatii baqiyat uma habta jaalisan waatamuu lianfusihim uma salama bihim mutafaq aley hada lafd muslim وعن بن cمر رضي الله عنهma qال wuxu uhi غزwت waan la duulay mعa نبiyi slى الlaه عليه وsلم nabigaan la duulay qibla نجدin xaggaa iyo نجdi baan ula duulimaa tegey fawaaزaynaa waxaanu qaabilnay faqaabalna alcaduwa cadowgii baanu qaabilnay fasafafnaahum waanu la safanay faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam waanu u safanay amba waanu la safanay faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkaa istaagay oo fasallaa bina wuuna tukiyey faqaamat way istaagtay aطaa'ifatu macahu maca rasuuli wa aqbala طaa'ifatu cala lcawd kooxina cadowgii bay qaabishay wa rakaca wuu la rukuucay bimancid macahu isaga la shoogtay wa sajda wuu la sujuuday sajdatayn uma insarafuu dabeetana waxay u baxeen insarafuu waxay u noqdeen oy tegeen makaana طaa'ifati halkii kooxda alatii taasoo lam tusali aan tukanin oo fajaawo way yimaadeen oo fa rakaca bihim rakcatan ragcad buu tukiyey wa sajda sajdatayni laba sujuudoodna waa la sujuuday uma slma faqaama kulu waaxidi minhum faqaama waa ku kacay kulu waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka midii oo farakaca linafsihi ragcatan ragcad buu u dhamaystiray naftiisa wasajada sajdatayni laba sujuudoodna waa la yimid mutafaqun caleyh wa hada lafd bukhaariy waay kayfiyaddana waa kayfiyad labaadoo kayfiyadda labaad waxay tilmaamaysaa halkii isagoo rasuulku alayh الsalatu slaam taagan ay allahu lmustacaan marka hore dhamaystiranayeen amba atixiyaadka uu ku sugaayey ayaa ragcad bay la tukadeen ragcad keliya markay tukadeen bay iska tegeen qoladaasi oo may dhamaystirin cadowgii bay tegeen kooxdii labaad baa timid ragcaddii dambu la tukiyey ayuu tukiyey markaa qolo waliba ragcad bay tukatay soo maha rasuulkuna alayh isalaatu wasalaam laba ragcadood si arintaasi iyagana ugu dhamaystiranto qolo waliba sideeday ragcad u qallaysa qolo waliba si madax bannaan ayay u qallaysa marka xaaladana waa xaalad kale oo in ragcaddii la kala qaaday oo marna ragcaddaa la tukaday marna ragcaddaa la tukaday waa xaalad cusub iyadana idiraariyo iyadana jaais ahayd marka waa kayfiyad labaad kayfiyad hore waxay wadaagaan in cadowga keyri qibla uu ku xigay qiblada meelaan ahayn oo kuwan cadowgii ku beegnaa najdi deegaanka la ihahdo waa dhul ballaaran oo jasiira alcarabiya ayaa ilaa shan qaybood loo qaybiya marka najdi waxay noqonaysaa galbeedka bariga jihada maka marka la joogo adugu waxay noqonaysaa deegaanada waa deegaano badan ciraaq waa lagu tilmaamaa nejd nejd waxaa lagu tilmaamaa deegaanada matalan iminka ay ku taalla caasimada sacuudiga iyo dhulkaasoo dhan jihadaasa waa lona nejdi wa xaggaynu oogo ka nidhaahna inagu ereyga oogo marka la leeyahay dhulkaasi waa dhul ooga ah ayaa af soomaali ay noqonaysaa oo dhulkaa taaggeesaasoo kale ah marka waa deegaan ballaaran najdi baa markaa najdu ciraaq iyo najdigaa kale ka jira najdigana najdigii ciraaq maha najdiga ciraaq rasulku wuxuu shegay alay slat slam fitanka iyo qarni shayطaanka iyo waxaasba inay ka soo bixi doonaan najdi waa deegaanadii uu ka soo baxay shekh maxamed cabdilwahaab marka qolooyin ba waxay doonaan markay doonayaan inay dee kuwan suufiyada ahaa ee nin baan dhegeysanaya berigi meel ka hadlayey wuxuu leeyahy rasuulkaa inoo sheegay alayh الsalaatu wasalaam najdiga waxaa kasoo bixi doona dee wax kuwaasa inagaga soo baxay markaan sheekh maxamed cabdilwahaab atamimi raximah اllah isagu dee khayr baa ilaahay kusoo saaray oo ummaddan oo qubuuro ku meereysan jirta baa ilahay sabab uga dhigay halkan ay suufiyada iska qalina waa inaan fahamno horta laba biyo hoos hoos ka haraatay isagu soo baad maqal laba biyo hoos hoos ka haraatay war masmabay soo gaadhina maxaa dhacay waxba waxbaa ka dhexeeyey dee markaa nimankan qubuuriyiinta ah oo dee dhulka jasiira alcarabiya qabsaday ayuun baa ilaahay subxana wa tacala shek axmed ka soo saaray waa sababta uu tarkiiska u saaray tawxiidka isagoo mawduuc kale wax ka qoray waa naadir intaad aragta ama fiqi wax ka qoray fiqigaaba wax ka yar qorqoray ama markaa luqad wax ka qoray ama wax kale ka qoray laakiin muxuu tarkiiska saaray tawxiidkii iyo baahida luqad ilahayna wakaa ku anfacayte ee ummadda ba ilahay ku bedelay waa mujadid fawa fawaazayna ay faqaabalna waanu la sinaanay oo cadowgii baanu markaa kushasina waay labadan xadiis iyo axaadiista kale aynu arki doonaba culimadu waxay u daliishanayaan ana salaata aljamaacati waajiba salaada jamca lagu tukanaya inay waajib tahay faida kaana khaطr cadiim wa khawf cadiim wasuliya salaat اlkhawf salaat اljamacati calى hadihi alkayfiyaat almukhtalifa famin bab اlأwlى an takuna salaaة اljamacati fi cadam اlkhawf waajiba wakti aanay cabsiba jirin bay dee kasii mudantay markaa iyadoo cadowgii la ilaalinayo dagaal lagu jiraa laleeyahay jamaxa lagu tukade faltaqum طaa'ifaة minhm macak gazawtu waa la duulay maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam qibala najdin xagga iyo oogada ayaanu u kacnay oo fawaazeyna alcaduwa cadowgaanu ku beeganay ayaanu qaabilnay fasafafnaahum markaa berigaa waa la isku safan jiray dee iyadoo la is arkaya halkaa iyo halkaa lasoo gelaya saf loo tuka loo gelaya faqaama rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm fasallaa bina waana tukiyey faqaama طaa'ifatu macahu koox baa markaa la la istaagtay markuu rasuulku salaaddi u istaagay waaqbala daaifatu cala lcadu yuqulana cadowgii bay qaabileen warakaca biman macahu wuu la rukuucay rukuucdii wasajada sajdatayni labadii sujuudoode markaa ragcaddu lahayd weyaan labadii sujuudoodna waa la sujuudo way raaceen weyaan uma insarafuu hal ragcaday tukadeen markaa uma insarafuu waxay u noqdeen amba ay tegeen makaana daaifati halkii kooxda allatii taasoo lam tusalli aan tukanin fajaa way yimaadeen farakaca bihim iyagana ragcad buu tukiyey wasajada sajdatayn rukuuc buu la rukuucay wasajada sajdatayn uma salama isagu salaamuusay faqaama uu ku kacay kulu waaxid mid kastoo minhum iyaga ka midii wuu ah. kacayoo fa rakca linafsihi rakcata buu ayuu u sameeyey marka cadowgii hadday doonaan tanaawub ha ku sameeyaanoo qoloba ragcadda mar ha qalaysan wasajada sajdatayn mutafaq caleyh hada lafd buhaari وعن jaaبir بن cabd للhi radي الlه عanهuma qal wuxu uhi shahidtu waan xaadiray maca rasuuli الlahi salى الlaه alay slm rsulka ale salaaة اlkhawfi baan xaadiray salaad khawf fasafanaa wuuna safay safayni laba saf uuna safay safun saf khalfa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ka dambeeya wاlcadow cadowguna beynana dhexdeeda wa beyn اlqiblati qibladu u dhexeeyey fakabara wuu takbiirtay annabiyu salى الlahu alay slm allahu akbar bu uhi wakabarnaa jamiiعa dhammaantood waan takbiiranay jamiica ay asafayn labadeedii saf buu ujeeda takbiirtaasi waa tee waa takbiiratu alixraam uma rakaca wuu rukuucay wa rakacnaa jamiican waanu la rukuucnay dhammaan labada safba uma rafaca ra-sahu kasoo qaaday min arukuuci wa rafacnaa jamiican dhammaantee waanu kasoo toosna waanu kasoo qaaday uma nxadara wuu u hoobtay bisujuudi sujuud buu u hoobtay iyo wasafu iyo safkiibaa u hoobtay alladii kaasoo yeelihii ku xigay halkaasa markaa lagu kala harhaya rukuucdii waa la israacay oo waa la wada rukuucay laakiin markii ay sujuuddii la gaadhay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa sujuudo imaamkii ahaa safkii ku xigeyna wuu la sujuuday wa qaama wuu istaagay asafu lmu'akharu safkii dambana fii naxri lcaduwi cadowga dhuuntiisa oo macnaheedu waa maxay halka cadowga ku beegan cadowgu isagu isku beegay waanu salaaddii ku jira halas cawu taagey ma inay salaaddii ka baxeen falamaa qada sujuuda sujuuddii rasuulku markuu dhamaystiray labadii sujuudood qaama uu istaagay asafu aladii yalihi safkii ku xigay fadakara alxadiida xadiiskii buu sheegay wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd uma sajada wuu sujuuday wa sajada macahu safu lawalu safkii horaa raacay oo la sujuuday falamaa qaabuu markay istaageen safkii labaad ee koobaad sajada waxaa sujuuday asafu athaani safkii labaad uma taakhara waxaa dib dhacay oo xagga dambe maray asafu lawalu safkii hore wataqadama waxaa horu soo dhaqaaqo horu soo maray asafu الthaani safkii labaad fadakara wuu sheegay milahu xadiiskan hore kale wa fii aakhirihi xadiiska akhirkiisa waxaa ku jirtay uma salama nabiyu salى اllahu alay waslam nabigu waa salaaman qasday wa salamnaa jamiica dhammaantee waanu salaaman qasnay waanu iswada raacnay rawahu muslim waliabi daawuuda can abi cayaash azuraqiyi miluhu xadiiskan oo kale uu ka soo wariyey wasaada wuxuu kordhiyay annaha kaanat bicusfaan meesha cusfaan la haahdo ayay ka dhacday halkani walinasaayi min wجهi akhر can jaabir isagoo kasoo warinaya sida xadiiskan ana الnabiya salى الlahu alay sl nebigu salaa bidaa'ifati min asxaabihi ana nabiya salى الlahu alay sl nebigu salaa waa tukiyey bidaa'ifati koox min asxaabihi ragcatayn laba ragcadood uma salamahu salaamu rasul uma salaa wuu tukiyey biaakhariin ayda ragcatayn laba ragcadood uma salamahu salaamu rasul wamilu xadiiskan oo kale liabi daawuud buu ahaaday can abi bakrata wa can xudayfa radi allahu canhu ana nabiya salى الlahu nebigu salla waa tukiyey fii salaati اlkhawfi bihaa ulaahi kuwaasi ragcatan ragcad buu tukiyey wahaa ulaahi kuwaana ragcatan walam yaqduu manay qalaynin rawaahu axmed wa abu daawuud wاnasaa-iy wasaxi ibn xibaan wamilu xadiiskaasoo kale ragcadda tilmaamaya cinda ibni khuseyma ayuu ahaday maxamed ibn khuseyma raximah اllahu an ibni cabaasin isagoo soo warinaya وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم صلاة الkhوف salaada khوfku ragcaة ragcad weeyaan calىa أyi wجin kaana sidii doontaba arrintu ahaatee calىa أyi wجin wejigii kaste kaana uu ahaado ay اkhوف khوfku siduu doonaba ha noqdee salaaة khوf hal ragcada la tukanaya rawaahu الbaزاar baa wariyey bilfظ صلاaة الmusaayaفة بإsناadi ضaعيif وcanhu marfuuعا laysa fي صلاaة الkhوف sahw akrajahu addaar qudniyu biisnaadin daciif markaa isku soo ururiya waxa weeyaan salaada khawfku kayfiyadaha ay kala duduwan bay leeday marka maxaa kaloo imika halkan kayfiyadaha soo baxay laba kayfiyado cusub baa inooga soo baxay oo ah saddex baa ka soo baxay laba horeynu haynin halkan xadiiskan dheer ee riwaayaadkiisa kala duduwan wuxuu tilmaamayaa cadowgii inuu xaggee xigay min shaati alqibla maxaa cadaynaya mar keliya la wada xidha marka cadowgii waa la yska arkaya in cadowga qiblada xiga maxaa sii caddaynaya markii rukuuc sujuudda la gaadhay la wada foorarsan lahaa ayaa qola ay hadhoo la yidhi cadowga ilaaliya idinku qoladaasi markaa fii naxri lcaduwi hadda halkii safka kama dhaqaaqi lakin cadowgay ku beegayn oo naxri shay marka leeyahy dee dhuuntu waa halkaa markaa shayga tooskiisa wey cadowgii bay iyagu qaabileen oo haddii soo dhaqaaqo de waa la arkaya dabeetana maxay sameeyeen markii ragcaddii la gaadhay qoladaa hore ay soo dhamaysteen sujuuddii ayay iyaguna sujuud u hoobteen markay ka soo tooseen isweydaar baa dhacay maxaa dhacay isweydaar iyadoo sidii safkii loo taagan yahay ayuunbaa qofka soo safka dambe ku jiray hore u dhaqaaqay qofka soo safka dambe ku hore ku jirayna dib u soo dhaqaaqay halkaa maxaa ka soo baxay safkii dambe wuxuu noqday ragcaddii labaad ragcaddii labaad safkii dambe muxuu noqday safkii hore oo markaa yaa soo hadhay markaa safkii marka hore nabiga raacay calayh isalaatu wasalaam ayaa ragcadii labaad isagu taagnaa waayo isweydaar baa dhacay marka markaa dhaqdhaqaaqaasina dee waxyaalaha la ogolya waxaa kaloo soo aroortay inuu rasuulku alayh isalatu salaam afar ragcadood isagu tukaday laakiin qolo kasta ay laba ragcadood u ahay qoladana labuu tukiyey ya qoladana labu tukiyey kuwan labu tukiyey kuwaana labuu tukiyey markaa isaga afar bay ahayd lakin iyaga maxay ahayd marka afartaa waa lagu fasiri karaa isagu labuu tukaday oo laba waa faralkii labana waa suno kaloo ku celiyey ila waynu soo aragnay saxaabigii la jiray mucaadi bin jabal radi allahu canhu isagoo rasuulka la tukaday salaadii cishaaye inuu haddana tegi jiray deegaankiisii oo uu tukin jira u imaamu noqon jiray markaa isaga maxay noqonaysaa de waa salaad sunna ah ayay noqonaysa waxaa kaloo aynu haynaa xadiiska walam yaqdu in waa saxiix isne maxaan ku dhahdaa uu tukiyey ragcad ragcad xadiiska laakiin tilmaamaya ragca si kastaba waa daciif waynu haynaa iyadoo laba ragcadooda ah. ayaynu inta badan hayna rasulka ala sla sl laba ragcadood tukanayay oo saala u dhamaystira isagoo ragcad tukiyena waynu haynaa markaa musaayafaduna waxa weeyaan waa xaaladda la ysdhex gala ee aadka markaa cadowgii la isku sii dhex gelayo weeyaan marka iyado hal ragcada baa la tukanaya marka ama haligi ha noqoto amba yay noqonayna salaada ragcadna way soo aroortay in ka badanna laba ragcadoodna way soo aroortay waxaa kale inu so aragnay imka xaaladan iyada safar baa lagu jira ama waa laga baxay magaaladii afartii ragcadood duhurka marka la doonaya la tukado waaa waxaa la odhanayaa laba ragcadood ha ha tukiyo imaamku ha tago ha tagaan ya labadii ka qoladii kale ha laba ragcadood ala tukadaan qolo waliba markaa laba ragcadood hadhina seeda ha u dhamaystirato inta hau hadhay salaada kolba intay la tukanayaan maa inta kale u hadhayna inay dhamaystiraan markay salaadii xadarka tahay xaaladii xadarka waayo waxay ku kutusaysaa un diintan islaamku inay tahay diin la yaab badan oo ilaahay subxaana watacaala dee uu dooray ummaddana aanu culays la dooneynine salaadu se inay tahay arrin aad iyo aada u culus shamcuna uu culusyahay salaaduna ay kaba sii culus marka hore oo dee salaadda iyadoo khawf lagu jiro la dayn waaye iyadoo la nabadgelyo la haysto oo caafimaad qabo oo la iska raaxaysanayo in la ilaaliyaa way kasii way kasii mudantah waxaa kaloo ina halkan ka qaadanayna dee nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu duruufaha ay u soo mareen diintan iyo koruqaariddeeda soo maaha sida ay kolba cabsi iyo warwar iyo dhibaato iyo dagaal dee markaa aljihaad waxyaalaha diinta lagu kor yeelay buu kamid yahay jihaadku insha allah jihaadku waynu gaari doonaa halkiisaynu ku gaarhaya lakiin de jihaadku wuxuu ka mid yahay min addiin weya waxaan dee diin ahayn unbay waxaan dee jihaad ahayn unbay dee diin ayay ka dhigeen jihaade oo jihaad shuruudiisi wax ka dhiman yihiin amba qalad ku jira abaa laga hadlayaa lakin aljihaad fi sabiil الlah nebi maxamed baa jihaaday calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiis baa jihaaday wa canhu marfuuca laysa fi salaati اlkhawfi sahwun salaat اlkhawfku wax sahwiya ma laha waa daciif xadiiskaasi salaat اlkhawfki sahwi way leedahay oo haddii ka soo qaad ma hayno imika nebiga alay slatu slaam inuu rukuucdii iska daayey maynu haynaa uu rukuucay isagoo sujuudihii mid ka soo qaaday maynu haynaa maya sujuudaha labadaasi markasta rukni may ahayn wada socda de marka hadduu sujuud ka tegey amba uu ka tegey wax kale wuu la imanaya oo rukni arkaanti kamid ah haddii aanay ahayn xaaladan iyada ah ee laysdhex gala ee laysla wareeray aanay ahayn ee qofkii markaa farijaalan aw rukbaanan mustaqbil qiblat ayr mustaqbilha culmig hahdaan ama qibladaa loo jeeda ama yaa loo jeed marka saale xaaladdu halkaa maraysa mooyaane inta kale dee waxa weeyaan sideeda loo sameynaya suusaawigi xadiiskaasi waa daciif shekh iبn cuthaymin wuxu uhi wلsawaab anaha ka keyriha idaa wujida fiiha sabab wujuudi sujuudi sahwi wujuub sujuud haddii sujuud sahwi sababteedii la helo salaadaha kalu may lamid tahay o waa lala imanayaa baabu salaat اlciideyni wuxuu baabu yahay salaadii labada ciidood halkaasaynu ku deenaynaa wallahu aclam